بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحديث التاسع xadiidkii saddexaad ama qisadii saddexaad oo ku saabsanay dadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam aflagaadeeyey oo wax laga qabtay ayuu ku saabsan yahay xadiiskaas sagaalaad waxaa weeye qisatu ibn abi sarx wey ninkaas weeye ibn abi sarx cabdallah ibn saciid weeye wahiya waxaa weeye qisadaana mimaa shaygii ka mid tahay ittafaqa isku waafaqeen oo isla ogolaadeen calayha dusheeda ahlulcilmi dadka cilmiga yaqaano ahlulcilmiga shareecada yaqaanaa hawl isla ogol yihiin weeye saxiixaankii sunantii meel walba cafwan sunanta sunanta ku sugan weeye xadiiskeeduna u saxiixyahay xadiiskeeduna u saxiixyahay wastafaadad wayna way baahday weeye way fiday wastafaadad ee istifaada shayu idantashara baa la yihahda macnaha shaygu markuu dhinac walba u faafo khaasatan dee biyo biyahoo kale iyo loo isticmaalaa uma afiidu min xayu afaada naas soo butaacid iyo faafid ayaa la yidhaha wastafaadat way butaacday oo way daaday way fiday cindahum cinda ahli اlcilmi istifaadatan fidid iyo daadid weeye tuqni kaa deeqaysaa ama tuqni ka deeqaysaa can riwaayat اlaaxaad goonigooni in loo wariyo can riwaayat اlaaxaad goonigooniyo shakhs in wax u wariyo kaa deeqaysa ayaa la wariye waa iska xadiiskeeduna sunanta ayuu ku jiraa weeye abu daa'uud iyo nisaa'i keyrkiis ayaa wariyo waa xadiis saxiixa wadaalika hawshaasuna waxaa weeye anna yowma alfatxi wadaalika ama arrintaas waxaa weeye iyo ninkaa qisadiisu anna yowma fatxi maalintii makata maalintii maka la furtay anna yowma fatxi makata maalintii maka la furtay ikhtaba'a waa dhuuntay cabdullaahi ibnu sacd ibnu abi sarxi cinda cusmaan ibnu cafaan buu ku dhuuntay ikhtaba'a halkaas ku dhuuntay cusmaan ibnu cafaan oy hooy walaal ahaayeen xagga ka aheen naaska wada nuugeen ninkaasu agtiisu ku dhuuntay saaxiibkiisa walaala ahaayeen fajaaa waa la yimid weeye fajaaa waa yimid cumaan bihi asagiibu la yimid wey cumaan baa ninkii la yimid isagoo wada oo soo qariyey ayuu keenay wey xataa awqafahu intuu soo dul istaajiyey cala nabiyi sal اlahu ala sl nabigna soo dul istaajiyey nebigu dul keenay wey faqaala wuxuu yidhi waxay culamada islaamku is weydiinayaan tan iyo qiso kaloo soo socotaba oo gabar yana fanaanada ku saabsanayd nebigu hala dila buu yidhi haddana waa la qariyey kabacdi nebigaa loo keeno waa looga toobad aqbalo waa islaameen marka maxay u sameeyeen sidaas saxaabadu laba qaabba waa jiraan rag yidhi nin hal la dilo dilay oo meesha ku arkeen dilayna waa jiraan dad qariyey oo keenayna waa jiraan waxayna kutusaysaa nin walba isaga fiqigiisa iyo adaygiisa iyo hawsii kutusaysaao mid lagu ceebeyana ma jiro kii meesha ku arka ku dilayna waxaa weeye axsan kii keenay oo qofkii oo muslima oo toobad keenay oo calacalhaya keenay nebi maxamedow geerihiisa waxba nagu tari maysa islaamkuna anfaca laga yaaba janno galee bal ka toobad aqbal oo islaamka beecada ka qaad oo yirina waa jira labadiiba waa la daayay sababtu maxay tahay waxay leeyiin fuqahadu iyo culamada islaamku markii hore nebigu uu bixinahayey waxaa wey ma ahayn dilku dil waajiba hala dilo hala dilo ilaa ilaa ma ahayn ee maxay ahayd dhiigooda waa mubaaxa mar hadduu mubaax yahay shaygu mubaax hadduu noqdana laka an tafcalahu walaka an tatrukahu alaysa kadalik marka ninkii dilayna mubaaxay u qaad ninkii keenay oo islaamiyey oo yadadaraad samaysay nebigu u keeno gaca ka qaadayna asaguna ibaaxadii u qaatay saasaa marka doonay cusmaan marka saas ku sameeyey saas ku keenay cusmaan ninkaasaa ku keenay fajaa weliba ninkan asaga cabdullahi bin sacad intuusan waxay sheegahay riwaayaadku intuusan ba nebigu alay sala slam magaalada maka qabsan ka hor buu islaam islaam buu ahaa wuu joogay cusmaan buu la hadlay cusmaan wuxuu maatimaadid wuxuu ruuxan kale waad og tahay manaynu xaggan wejiga siin karaa waan islaamo waan toobad keenay laakiin xaaladaydu ma sahlana hawl khatar aan galay wey marka bal xoogaa xaaladdu hadegtay ii kaadi wey kabacdina fatxigii baaba ku dhacay marka nin mar hor islaamay buu ah fajaa waa la yimid bihi cusmaan baa leeyahy xataa awqafahu cala nabiyi sal nabigana soo dasaajiyey faqaala wuxuu yaa rasuul rasuulka ilaahayow baayic la beecagal weeye oo ballan la gal cabdallah cabdullaahi waa kanaaye beeca iyo ballan la gal weeye fa rafaca waa kor yeelay rasahu nebigu rasigiisuu kor yeelayo fa nadara waa fiiriyey ilay aggiisu fiiriyow nebigu beeca ku jiraa de gaalaa jabtay gaalaa jabtay quraysh makaa la haystaa wayt hawskaa la haystaa almuhim siaad wax u fahamto new york baa la haystaa iyo washington marka gaalaa jabtoo fayl baa lagu jiraa beeca la qaadaya nebigu markii lala hadlay cusmaan la hadlay madax kor qaaday wuuna arkay wy fa nadara ilayhi alaaan saddex jeer siaa ku yiriyo nebi maxamedo beeca la gal alaaan macnaa saddex jeer bixi nebi maxamed cabdullahi waa kana beeca la gal kullu daalika mar e, kullu daalika yaba nebigu waa diidahaya waa ka jeensanaya hawlo kale iska wataa fabaayacahu beecuu la galay bacda alaa saddex jeer ka bacdi markuu cusmaan ku celiyo hawliisa iska watay ayuu markii afraad nebigu ala beyca la galay uma aqbala nebigu waa soo qaabilo usoo jeestaa calaa asxaabihi asxaabtii kusoo jeesta raggii saxaabada meesha fadhiyay ayuu kusoo jeesto faqaala wuxuu yidhi amaa kaana fiikum rajulu rashiidun yaquumu ilaa hada xiina racaani kafaftu yadii can baycatii fayaqtulahu ama kaana war miyaysan ahayn bay go-ooyi fiikum dhexda rajulun rashiid nin caaqil ah oo aad u caqli rashiid nin hanuunsan oo caqli badan miyuusan ku jirin wey yaquum u istaaga ilaa haadaa midkaan u istaaga cabdulaahi eh, ibn sarx u istaaga ayb xiina waktigii ra'aani buu arkay kafaftu inaan ceshaday yaddii aniga gacantayda can baycatii baycatii inaan ballan la galo oo fayaqtulahu markaa u dilo war ninkaan mar haddaad arta inaa isaga jeensana dowlahaanwaha iga wato oon danta iga watin nin caqli leh oo dhug leh oo u istaago oo dilmalaynka waayo ninkaa asagaa la soco waa muslim waxa wey beeci u yimid waxaa wada nebiga calayh salaatu wasalaam ninkii soddonka u ahaabaa wada oo cusmaan bin cafaan baa wada marka waad arkaysa xaaladda xaramkii baa la jooga baytullah alxaraam baa la fadhiya waa muslim baytullah alxaraam baa la fadhiya ramadaan baa la joogaa hawsha sada maxaa la yar qaraabaa wada waa soo islaamay intaa wara isku qoofalma fiiliy maca daalika gacanta inta laga ceshaday ba haddana saxaabadii canaan baa dhagaha la jaray maxay sababtaas maxay intaasoo arrin maxaa loo dhaafahayaa licidami aljurm wاlsmu nebiga calayh isalaatu wasalaam cirdigiisa iyo lagu xadgudbay culayska ay leedahay waa ina marka saa wax ku fahamtaan intaasoo dhan waxaa looga gudbay culayska hawshaan ay leedahay hashay markso in la dhigo faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii waa garnaqsadeen mar haddii lala garamay waxay dhaheen maa nadri ma garanayno yaa rasuul rasuulka maa fii nafsika qalbigaaga naftaada waxa ku jira iyo qalbigaaga uurkaaga ma garanayno xaaladda ma fahmi karno alaa awma'ta miyaadan ishaarin alaa awma'ta miyaadan midaarin oodan iljebin ilaynaa xanaga bicaynika ishi maxaad noogu iljimi wey ishi maxaa noogu shaari wey ishi maxaa noogu damuujin wey isha maxaa noogu damuujin wey damuujin waxaan malaya raggan inay qaarkood fahmay waa laga yaa qabaa'isha soomaalida qaybo ka mida ku hadla ayib marka anuu qabaa'isha soomaalida oo dhanna waan ka tirsana waa tol iqraawo wey faqaala wuxuu yidhi innahu amar iyo sha'an iyo maa kaana yembaqii ma habboona mana soconayso linabiyi nebi uma habboona an takuuna lahu inay u ahaato khaa'inatu اlacyuni ilkhiyaano ilqarsoodi nebi uma bannaana inay iskhilaafaan daahirkiisa iyo baatinkiisa nebi waxaad ugu soo hagaagaysaa waxa ka muuqda bas nebi wax qarsoon iyo in la jebiyo iyo far la gudo iyo carab la soo bixiyo iyo madax la gundhiyo midna ma yaqaano nebigu nebigu xiisu waa daahirka wuxuu halkaas ku soconaysaa faqaala wuxuu yidhi inahu maa ynba inahu amar yashaani maa yenbaqi ma habboona mana suubana mana soconaysa linebiyin an takuuna lahu khaainat lacyun khaainat lacyun waxaa laga wadaa il qarsoon oo si hoose wax u sheegaysa wey cayn khaaina ah weye un la soco hadda nebiga alay slam cayn khaainaa buu ku leeyahy wamaca daalika nebigu hawsha hadduu sheegi lahaa waa xaq iyo waa sawaab waana xaq waana sawaab waana dhabu laakiin nebigu maxaa diidahaya ambiyana dhaqankoodaba aan ahayn inay wax iskhilaafsan daahirka baadilka iskhilaafo laakiin hawshaan hadduu nebigu xataa ishaari lahaa xaq bay ahayd ninka intaasu dembigalay buu ahaa rawahu xadiiska waxaa wariyey abu daauud biisnaadi saxiix wanisaa'iyu kadalika nisaa'ina waa wariyey xakim waa soo saaray bayhaqi waa soo saaray xadiis saxiixa weeye silsilada sheekh albaani kun toddoba boqol labaatan iyo saddex ayuu ku saxiix xadiis saxiixa wey ay wa kaana wuxuuna ahaa ninkaas cabdullaahi ibnu sarxi wuxuu ahaa qad nadara miduu hadur ka dhigay rasuululahi damahu nebi maxamed baa dhiigisa hadur ka dhigay wey wa kaana wuxuuna ahaa akhaa cusmaan buu ahaa min aradaaacati cusmaan buu xagga raacada walaalo ka ahayn oo iyo wada nuugeen wey fashafaca lahu uu shafeec qaado oo u ergeeye lahu asagu uu shafeec qaado u ergeeyla rasuulilaahi rasuulka ilahi buu shafeec uga shafeec qaado fatarakahu nabigu calayh sala slam waa isaga tegey weeye dayib nabiguna waa iska daayay mar hadduu yimid asagoo muslima oo taa'iba oo xidid ay ku dhegeen xidid uu ku dhegey nebi maxamed laba gabdhood dinuurayn laba gabdhood nebi maxamed dhalay ayuu cusmaan qabay weeye nebigu marka waa karim ibnu karim wey sheekhu mar haddii lagu hagoogtay muslim uu yahay xaramkii la joogataa inuu yahay inuu soddon u yahaana uu ku hagoogtay nabigu ala sl wa iska dhaafay waa iska dhaafay ayb saxaabadiina ay wax fahmi waayeen saxaabadiina hawsha ay garan waayeen nabigu intaasaa ku goosan markaa faruu ka qaaday fataraku iska dah wa kaana wuxuu ahaa qisadiisu waxay ahayd ninka asaga ibn abi sarx wuxuu ahaa haadaa mid kaan ah qad aslama mid islaamay qisadiisa wa kaana ibn abi sarxi haada qisadiisa haddaad rabto qad aslama waa islaamay waa hogaansamay uma irtada waa noqday walciyaadu bilah walaxiqa wuxuuna haleelay bilmushrikiin mushrikiintu haleelo kadabata waa ku noqday wey wa kaana wuxuu ahaa yaktubu mid qora lirasuuli lahi sl rsulka ilahi wuxuu u qori jiray alwaxya waxyiga soo degahaya oo qur'aanka laga wado ayuu u qori jiray wey ila sunada qoristeedu way yarayd sunada qoristeedu way yaray wixii bacdilfatxi ka dambeeyey canilfatxi ka dambeeyey markaasay badatay wey oo islaamku xoogaystay walamaa waqtigii rajaca uu noqday rasuulku ala sala sl walamaa dhacafwa walamaa waqtigii wa kaana wuxuu ahaa dheh lamaa rajaca markuu u noqday ila lmushrikiina ku wadaajiyey oo gaaladaha markuu tegey yaquulu lahu wuxuu oran jiray inii anigu la usarifuhu waan gagadinahayaa nebi maxamed kayfa shitu sidii aan doonow la usarifuhu waan rogrogahay sidaan doona u dhigahaya aayaddan qor xadiidkan qor hawshaan qor waxaan raba aniga dhinacan raba ana u dhigahayo ayb inahu layamur inahu nebigu calayh salaatu wasalaam layamurnii maxamed baa asagu dhahaya dee layamurnii way amrayaa wey nebigana calayh salaatu wasalaam inaad maxamed tiraad min baabi alkhabar waa sax wey min bacd اkhabr inaad tiraado maxamed inaad tirado waa laakiin inaad ama badsato ama caado ka dhigato ama dhaqan ka dhigato ma fiicna inahu maxamed ama nebi maxamed la ya'murni way amraya way faraya an aktuba lahu inaan u qoro ashay ashay inaan u qoro aayad qur'aana inaan u qoro ayuu amraya faaquulu lahu waxaan ku odhanahayaa kada aw kada ma mise waa sidaas fayaquulu wuxuu odhanahayaa nacam saas weeye waa sidaase labadaba way tahay wad baa la odhanhaya wadaalika taana maxay ta waa aayad laba qiraa'o leh oo casiisun raxiimna ku dhammaatay afuur raxiimna ku dhamaatay kaasaa laleeya labadaba way jiraanba waa laba wajiye warbaana la oranaya wadaalika hawshana waxay saa ku noqotay oo nebigu nacam u leeyahay waxaa weeye ana rasuula sal rasulka ila kaana wuxuu ah mid yihaahda caliimun xakiimu mid yihaahda fa yaquulu wuxuu oranahayey cabdullahi bn sarx wuxuu oranahayay aw aktuub waxaan qoraa casiizun xakiim baan qoraa caliimun xakiim iyo casiizun xakiim kaas miyaan qoraa mise kanaa qoro fayaquulu lahu rasuulku wuxuu ku odhanaya nacam kilaahumaa sawaaun waa simanyihin labadu waa siman yihin laba qiraaco weeye waa mutawaatir weeye wax dhiba male kilaahumaa sawa qor baa la odhanayo ayb tiibu wuxuu u qaatay lianno doqon waa qufacday meel laga soo galo ma taqaano riddada iyo gaalnimada meeshay kaa soo gelaysa sheekh mataqaanadu halkaasaa laga gala shaydaan iyo nafka waxay u sheekeeyeen oo ogow waaba gedin karta wabaad leexin kartaa ma garan ma fahmin in qiraaa samcitaan lagu socdo qiraa'ad samca lagu socdo ma garan hunaa baa shaydaan iyo nafligti wax ku afuufeen fartada can islaam adigu marka hal mas'alo casiizun xakiim baa lagu gaalooba casiizun xakiim iyo maxaa caliimun xakiim baa lagu gaalooba maxaad u malaynaysaa adigu waa saxaabi waxay qoraya nebi maxamed buu la fadhiya madiinu jooga irtada bihaada adigu xaggee joogta adigu xaggee jooga xaggee la jooga haddaad u qabtay inaysan wadaadda gaaloobaynin oo wadaadda duugweyn oo soomaaliya qaybkood aysan ridoobaynin ictabar bi hada sheekh saxaabi waxay qorahaya nebi maxamed ag fadhiya madiine ag fadhiyo marka haddaad u qabtay inuusan wadaad gaalo sheekhuuse u gaalooya waa wadaad waa sheekhe war saxaabaad gaalowda hurdood waxay qoray katabatubaxdaa hurdood sheekhu intabi hasha la socoto marka nebigu calay wuxuu ku yidhi labaduba waa isku mid weeye waqiila waxaa la yidhi oo ay sheegeen mufasiriintu ina fiihi asaga dhexdiisa nasalad ku soo degtay waman adlamu yaa ka dulmi badan wey ay laa cid ka dulmi badan oo ka gadaro badan ma jirto minman duul iyo dad iyo axad iftaraa ku been abuurtay cala allahi kadiban alle been ku abuurtay ku dul abuurtay wey aw qaala yidhi uuxiya waa la waxyooda ilaya aniga waa la ii waxyooda walam yuuxa loomana waxyoonin ilayhi xaggiisa shay wax loo waxyoodana ma jira beenla wey kaadigow ay hafaruu samaynaya waman qaala yaa ka gardaran weeye qaala yidhi waman qaala cidi tiris unzil waan soo dejin mila maa anzala allah alla wuxuu soo dejiyo kale ana soo dejinaya maxamed anaa gegedinaya sidaa rabaan u qorayaa cidda tiri yaa ka gardarro badan ayay culammada islaamka asbaabu nasuulka ayay ku sheegeen jariir dabr iyo keyrkiisba iyo waxay sheegeen fawajhu dalaalati waxaa wey <coughs> wejiga dalaalada aayadda kugu maali qisada kugu tusaysa waxaa weeye ninka qisadiisu annahu asagu iftarac uu been abuurtay calaa rasulillahi ku been abuurtay annahu asagu kaana wuxuu ahaa yutamimu mid dhammaystira lahu nebigu u dhammaystira alwaxya waxay u dhammaystiri jire aayaddii markii la soo akriyo oo casiizun xakiim la marahayo afuurun raxiim calimun xakiim la marahayo wuu u sheegtay anahu asagu iftarac calaa rasuulilahi anahu kaana inuu asagu ahaa anahu kaana inuu aha mid u lahu nebiga alwaxya waxay u dhammaystiri jire aayad u dhammaystiri jire saas laga wa yaktubu qori jiray maa yuriidu wuxuu doono wax asagu doonu qori jiray wayuqiruhu rasuul lah rasulka aleyna waa ku sugi jira waa ku qiri jiray calaa daalika hawshaana waa ku qiri jiray hawshaasu been abuurtay wey wa haadaa insaan la yidhaahdo oo nebi warkaa laga been abuurtana nawcun min anwaaci sabbi waa cayda mid ka mida nebi in la caayana carafta annaha alijmaac bilkitaabi wasunna waad garatay ijma uaha baa laga hadla ma aaaba waa soo socda ijmac fuqaha waa ku guntamay wey kitaabkuna waa sheegay sunadiinaad ku dhex jirtaa ijmac asaxaaba walqiyaas baa kuusoo socda marka mar haddii nebi la caayay hawshaas ku dhacay ninkaas hawl khatar ku dhacay wakadaalika sidaasoo kale lama ftara markuu ku been abuurtay calayhi dushiisa kaatibun mid qora ah aakhare oo kale mid kaloo isna waxay qori jira kadalika lama ftara calayhi cala nebi waxaa ku doo abuurtay ku been abuurtay kaatibun aakharu kaatib kale qoro kale wax qori jiray milu daalika saas lagu been abuurta wey qasamahu alla waa jejebiye wey qasamahu kasarahu llahu alla waa jejebiye waa baduuqay wey laga dhiga wa caaqabahu alla wuxuuna ku ciqaabay bian amaatahu alla inuu dilay waa lagu ciqaabay alla waa wa kullamaa wakti kastoo dafanuuha ay aasaanna talfawhu waxaa soo tuuraysay alardu dhulka soo tuuraysay ninkaan qisadiisu isagu waa qisadiiska saxiixaynka bukhaari muslim dhex mara xadiis anase muxuu ahaa anas uu soo islaamay nin nasarani ahaa uu soo islaamay markuu soo islaamay nin wax qoro oo kaatiboo garnaani u ahaa nebigu cala sl sl waxyiguu dhihi qor buuy aayad kusoo doogi qorhayo hawshiibuu wada kabacdina waa bidoobay wey meelihiisiiba ku noqday war maxaa dhacay baa la yidhi wuxuu yidhi diintiinnan iyo maxaa le wax ka khayr badan ma jiraane anaa ninka waxaan rabaa anu anu yeerin iska qoranahaya waa nin umiya waxna ma qoro waxna ma akriya anaa waxaan raba u sheegahayo ayb kabacdina wuu dhintay markuu dhintay waa la aasay markii la aasay ayaa waxaa weeye qabri hameenkii waxaa lagu waagu bariyay isagoo bannaanka yaalla la arkay ayb saxaanu dee wy qisadu markaasay waxay dhaheen ha waan garan waxaa banaanka u saaray cadowgiisa maxamed iyo raggiisaba banaanka usoo saaray xalay noo soo daba mareen cadaawaddu u daba taagan yihiin dakaray u haystaan banaanka noo soo saaray ar qabriga noo diyaariya qabriga waa la diyaariy waa lagu celiyey saddex afar jeer markii lagu celiyey oo hameen walba uu banaanka u soo baa laga kala meeshii baa bahalladu ku cuneen lagu kala jiitay shakhsiyan taymi halkan markuu marayo waxa wey lannahu shekh islam taymi de waad garanaysaa man huwa shekh islam taymi sheekh waad garanaysaa qisooyin buu sheega oo maxay tahay ambiyada ilaahay ciddii ku been abuurata iyo diinta iyo xaqa ilaahay subxaanahu wa tacaala laba ciqaab buu keliyahay ciqaab waxaa weeye waa midka aakharo u kaydsan kaas aakharu yaalla qayb buu naga yahay aladiina yuuminuuna bilqayb waa rumaynaynaa gacanku noo yaalla adduunka ka waran adduunka ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka tusiyaa dadka calaamaadku ka tusiya calaamaadkaas qasamaan kurtood in laga wada arko haddii mid laga arko oo laba laga arko oo saddex laga arko alcaaqil takfi ishaara haddii mid laga arkay oo laba laga arko saddex laga arkay inta kalena xarakadu waa ku qadaranta ciraabtu waa ku qadarantay jaa muusa weeye garo kurtoodaa saas mid iyo laba haddaad aragtay waxaa weye inta kalena musiibadu waa ku qadarantah waa inaad la socoto way dhacday ifham hada sheekh ayb maxay ta marka qisada shekh islam taymiya wuxuu sheegay fi sham wa fi andalus wa fi morocco wa fi masr qisooyin dhacay dadka muslimiinta oo maxay tahay gaalada markii lala dagaalamayo oo muslimiinta iyagu ismuwaajaheeyaan ayay waxay sareeyaan gaaladu nebigay caayaan diintay caayaan sharcigay caayaan qur-aankay caayaan nebigay caayaan hawshaa markay dhacdo laba arrimood baa dhaca arinta koowaad waxaa weye dadka muslimiinta inay aada u xanaaqaan oo dhiigu ku karo nin walba meyir kafantiisa soo xirto uu diyaargaroobo una u diyaargaroobo shahaadada nebi maxamed nimanka caayahaya in lagu kala baxo nin walba waa soo diyaargaroobaa taa waa dhacdaa labo maxaa kaloo dhacaa fatxi degdega iyo nasri baa dhaca inay jabaan oo hasiimadu ay soo degdegto saddex arrin saddexaad baa dhici jirtay iyaana ka tegin oo maxay ahayd muslimiintu waa bashaaraysan jireen waxay odhan jireen nebigay caayeen wa rabbulkacaba nasrigu waa yimid guushuna waa timid hadday jabahayaan waa lagu tagbirin jiro sheekh mtin wuxuu leeya waa mutawaatir weeye fi shaam dhulkan lubnaan haddaad aragteeno xeebta caka iyo bayruud iyo dhulka ay ku yaalaan taraabulisia ay ku yaalaan iyo sayda iyo ay ku yaalaan dhulkaa nasaarada ugula dagaalami jireen ilaa tarasuus laga gaaro waxaa weeye muslimiintu waxay ahayd mutawaatir wey alfuqahaa wاlmuxadisiin wاlmujaahidiin wاla'ima looma kala haray qisooyinka noocaas waa qaydan waa mutawaatir cinda muslimiin kadalika morocco andalus siqilia faransiiska talyaaniga burtuqaal waxaa weye iyadana sbain looma kala haray sidoo kale waa iyada macruuf nebi maxamed haddii laga agbaxo waxa laga sheego gaala inay jabto lagu takbiirsado nasriguna soo degdego taa marka maxay kutusaysaa maxay waxay ku tusaysaa awliyada ilaahay iyo nebi maxamed ciddii wax u geysataa in laga aardoonsanaya si degdegow haddaad aragta kuwa xoogaa maalma sii jira waxaad xusuusataa kuwa isdegdeg looga argoostay waa isla mid wey laakiin xoogaa maalmay soo daahaysaa adigoo nool inay timaadana waa laga yaabaa wiilkaadu inuu xaadirana waa laga yaaba fadxiga iyo nasrigo haadaa waa inaad fahamtaan kuwa gaalada marka hadda maanta la kari la'yahay oo nebi maxamed laga kari laha diinta laga kari la'yahay horta ku xusuuso kuwii hore wax ku dhacay ajdaadihim wa aabaaihim maxaa la yihahda wixii ku dhacay horta xusuuso ayaga maxaa ku dhici doona way ku dhacday wey coronavirus iyo daadad iyo xanuuno iyo kansar iyo airis baa horta lagu si daayo qolqootooyin lagu si daayo dhaqaalxun baa lagu si wey bidaayaadki waa muuqdaan bidaayaadku waa muuqdaan amaa roobka dhinaciisa waa bilaabatay inuu biyo dhigo waan sugaynaa insha allahu tacaala roobka uu biyo dhigo oy jabaan waan sugaynaa si degdega insha allahu ta haddaana anagoo xaadirin caruurtanadaa joogayso xaadirayso hawraanad yaqiin fahantaa waxay kaloo kutusaysaa gaaladu hadda inay cay kaga hartay mar hadday cay aflagaada kaga hartay waa inay jameen wax dambo oo harayna uusan jirin asbaabu nasrina ay diyaar tahay waxa weye lagana guulaysanayo oy tegahayeen waa dhabar jeediyeen hadda way dhabar jeediyeen ma soo jeedaan hadda way jeesteen ilaa cayrtada basa hartay gaal halkaasay maraysaa ayb qisainkaas murshasamtiga sheega wuxuu ku yidhi fahaada midaan ayada min awdaxi dalaalaat dalaalo midda ugu waadixsan weeye oo ugu cad an allaha alla muntaqimin mid aargoosanayo inuu yahay lirasuuli rasuulkiisa inuu uga aargoosanayo minman duuliya dad dacana duray oo wax ka sheegay calayhi nebigiis wax ka sheegay waa dalaalo iyo qiso kutusaysa rabbi subxaanah wa tacaala muntaqimin lirasuulihi minman dacana calayh ciddii nebiga durtay oo wax ka sheegtay alla in nebigiisa u aargudahayo bay ku tusaysaa nebiga alla alla nebigiisa waa u aargudahayaa laakiin annaga maxaa la rabaa annaguna nebiga inaan aargudno wayna hawshaasaa u fahna sheekhow nebiga haddii ilaahay u aargudahayo annagana maxaa waajib nagu ah annaguna inaan nebiga u aargudno adduunka waa in laga daahiro dadka noocaas waa inay dhaafaan wuxuu kursha fabibaaxati dami ibn abi sarxi la baneeyey fabibaaxati bannaynta la baneeyey dami ibn abi sarxi la baneeyey bacda majiihi markuu yimid taa'iban asagoo toobad keenay oo shirkigii iyo riddadii ka toobad keenay musliman asagoo hogaansamay diinta uu hogaansamay iyo wa qowli rasuulilah sal rsulka qowlkiisi uu yidhi hallaa qataltumuuhu maxaad u dili weydeen hawsha ayada uma cafahu uu cafeeyey uma cafuhudhe uu cafeeyey canhu xaggiisa uu iska cafeeyey bacda daalika kabacdi intaanu iska cafeeyey daliilu waxay ku tusaysaa daliil iyo xujiya burhaan u tah calaa ana nabiya sal kaana lahu xaq u lahaa an yaqtulahu inuu dilo ayuu xaq u lahaa isagoo taa'iba ah oo muslim ah oo shirki ka toobad keenay oo weliba muslima hoggaansamay oo ah ashhaadada tawxiidsanahaya nebigu wuxuu xaq u lahaa inuu dilo xaq u lahaa madaxa lagu dhufto xaq u lahaa taag an yaqtulahu wa an yacfuwa canhu inuu iska cafiyana xaq waa u lahaa nebigu marka muxuu qaatay cafwiibu iska qaatay cafwiibu iska qaato dilkii farka qaado wa huwa daliilun hawshaan waxay daliil u tahay calaa anna lahu inuu leeyahay an yaqtula inuu dilo nebigu calayh salaatu wasalaam man sabbahu ciddii nebiga cayda oo dhaleecaysoo qadabta nebigu inuu dilo xaq u leeyahay wey annaguna xaq waxaan u leenahay inaan dilno wey oo inaad fahamto ifham haadaa sheekhu ilaahay baa aad goosan adduun yiri adiguna waa aad goosan nebi maxamed baa xaq u leeyahay inuu dilo adduun yiri adiguna waa dilaysaa wey hawsha waa hawsaa isugu qoofalan oo kala harta ma kala harta wey hawl kala harta maaho wa intaaba weliba haw toobad keeno wacaada ha u soo noqdeen ilal islaam wa intaaba can ridda washirki wasabi haba ka soo noqdo owacaada ha u soo noqda ila islaam islaamka ha u soo noqdee laakiin xaq waxaan u leenahay oo nebi maxamed xaq u leeyahay adduunka kaa in la dhaafiyo ayb wasaxa waxaa asaxdo sugnaatay ana ibn abi sarx kaana inuu qad rajaca mid u noqday ila alislaami qabla alfatxi sooma jeedi intaanba fadxigu dhicin ka hor ayuu islaamka u noqday ah, nin islaamay oo islaamka u soo noqday oo iska joogay mako oo meelu aadala ah ayuu ahaa markaasaa waxaa weye daruurti ka dulcurata aigii baa ka dulcurtay kabacdina maxaa dhacay cusmaan buu cararay dabalfatxu ninka inu islaam asaxday wa qaala licusmaan buuna wuxuu ku yidhi markii la yidhi umaa timaadi oo soo hijrooti oo nebiga u timaadi oo soo cararti wuxuu yidhi ina jurmi aniga dembiga iyo ismigaygu cadiimu waa weyn yahay waa ogyahay wala fiif maya jahli sheekh weyn aljahli idinka culamaauljahli ku wareegaaya wuu ogyahay inuu dembi weyn galay wyn jahldurmi oo dadkii nabigu kala diray iyo sahankiinoo laysu soo noqdo gaala ay jabtay oo nebigu meel walba nasri looga keenay oo maka amnigeedii la sugay ayaa loo keenay caadu kala degtay oo seefaha la xarayso iigii laga dhaqday kabacdi baa loo keenay iyo wahuduwi naasi dadku markay degeen ah, wahuduwi naasi dadku markay degeen wey dadku ay degeen xagka ay degtoon nin walba ogaaday inaan la dilaynin oo wixadililaa la dilay xaalad oo kala baxay baa la keena bacdamaa taaba markuu weliba toobad keenay kabacdi ayaa la keena fa araada nebiyu sal la slam ilahi wuxuu doonaa min almuslimiina dadki muslimiinta wuxuu ka doonaa an yaqtuluuhu xiina idin markaa ayada asagoo taa'iba oo muslim ah oo beydka ilaahay soo mangalay oo nebiga weliba dul fadhiya in la dilo dhiiggiisu nebiga ku faniino ayaa rabay halkaa lagu dilaa rabay tay wa tarabasa nebigu waa kortay wa tarabas nebigu waa korto waa sugay samana wakti buu suga wey yantadiru isagoo sugahaya qatlahu in la dilo nebigu waa kortay waa sugay ninkaa dul taagan bartaa in lagu dilo oo warjeefo ayuu nebigu rabay wayadumu nebigu wuxuuna malaynayo quu daraynaya ana bacdahum bacd asaxaaba sayaqtuluhu inuu dili doono mar meeshaan toobad baan keenay islaam islaam meesha ka islaamkaaga adiga rabbigaa loo hortegaysaa laakiin maxaa lagu haystaa sabaka binabiy calay slam baa lagu haystaa nebi maxamed lagama ambaxo khad cagaaran wey ninkii gala waxaa weeye aakhiru aadayaa wuxuu malaynaya waa yadun anahu anahu ana bacdahum bacd asaxaaba bacd almuslimiin sayaqtuluhu inuu dili doono wa haada inay saa tahay isagoo taa'iba oo xaramka jooga oo nebiga dul fadhiya oo laga edgeeyey intaa arrimo iyaday jirta waxay ku tusaysaa wa haadaa awdaxu daliil daliil midka uga cad weeye calaa jawaasi bannaanaashada qatlihi in la dili karo bacda islaamihi markuu soo islaamay oo muslim yahay oo toobad keenay kabacda in la dili karo kutusaysaa waclam waxaad ogaataa anna iftiraa'a been abuuradka ibn abi samci uu ku been abuurtay nebiga iyo walkaatib alaakhar iyo kaatibka kale annasraaniyi nasraaniga ah calaa rasuuli lah sl ay ku been abuurteen binahu kaana wuxuu ahaa yatacalaq binahu nebi waa laga wada hadda la soco biannahu nebigu inuu ahaa bay ku been abuurteen kaana inuu yatacalaq mid ka barta wax minhumaa labadooda iftiraacun been abuurasho daahirun oo cadow hadalku wuxuu isugu xireen waclam anna iftiraaca been abuurashada ay labadan been abuurteen biannahu nebigu kaana inaa yatacalaqu minhumaa iftiraacun daahirun waa been abuurasho iska cad weye oo la iska wada garanayo maxaa dhacay fa ina nebiga sal l nabig ilah laa yukatibuhu laa yadlubu kitaabata laa yukatibuhu inay qor-aan kama dalbahayeen laa yukatibuhu kitaaba inay qor-aan kama dalbaynin ilaa maa anzalahu allahu calayhi wix alle ku soo dejiyey mooye wax kala qora nebigu ma oranaynin inuu yidhaha nebigu wax kala qora iftiraa weeye waana been abuurasha waana kadib wey marka laa yukatibuhu kama qoraal dalbayni way ilaa maa anzalahu allahu calayhi wix kusoo dejiyey mooye walaa ya'muruhu mana amraynin an yubita inuu sugo qur'aanan qur-aan inuu sugo oo meel ku qoro ilaa maa awxaahu allahu alla wuxuu waxyooday ma ogiye wax kale inuu meeshaa ku qoray waraaqaha nebigu ma amraynin weeye walaa yatasarafu kumana tasarufayn kumana dhaqmayn kumana maamulayn weeye bihi bihda dee waxaa laga wadaa marka kaatibkii weeye wax qorahaye kayfa yashaa siduu doonow ama walaa yatasarafu macnaha midkaan wax qorahayo waxyiga qorahaya walaa yatasaraf midkaan wax qorahayo kaatibkaaho bihi nebigu kuma tasarufayn kayfa yashaa kayfa shaa siduu doono labada waad dhihi kartaa lakin waxaa ka fiican in la yihahdo walaa ya'muru nebigu ma amraynin an yusbita inuu sugo qur'aanan kaatibka laga hadlaaya ilaa maa uxolla alla ku waxyooda mooge walaa yatasarafu kumana tasarufaynin oo kuma dhaqmaynin bihi waxyigaas weeye kayfa shaa siduu doono oo bihi waxyiga loo celiyo saasa fiican bal yatasarafu nebigu wuxuu ku dhaqmaaye weeye kamaa yashaa allahu sida alla u doonay kamaa yashaa allahu alla siduu doono bal yatasarafu nebigu wuxuu ku dhaqmaaye kamaa yashaa allahu kamaa yashaa allahu alla tacaala siduu doonay in ku dhaqmaayey oo waxyay sidii loogu talogalay nebigu u qorayo oo adninkana u amraayo uma intaa ka bacd intaa haddaad ogaatay oo hawshaa inay been ahayd ogaatay ahlulcilmigu waa ka hadleen waana isu khilaafeen uma ikhtalafa waa isu khilaafeen oo isku maanaafeen ahlulcilmi dadka cilmiga yaqaanay shareecada halkaana ma aha rasuululahi sal rsulka ilahi ma aha mid ku sugay ibnu abi sarxi iyo kaatibka kalaba calaa an yaktuba inuu qoro shay-an shay inuu qoro hayra ma mabtada'ahu nabiyu sal l nabig ilahi wuxuu bilaabay hayrkiisa biiktaabihi inuu qoro macnaa culma wax isku maandhaafeen halkaa rasul sl rsulka maaha aqarahu mid ku sugay oo u ogolaaday calaa an yaktuba shay-an inuu wax qoro ninka kaatibka oo kaatib waxyi ah oo ibnu abi sarx iyo midka nasraaniga w laga hadlayaa hayra ma shay hayrkiis ibtada'ahu uu bilowday annabiy sal nabig ilaahi uu bilowday biiktaabihi in la qoro nebigu wuxuu yidhi hal qoro waxaana inuu qoro yunubi kusiga u ogolaaday wa qaala qaala lahu mana ku yidhi shay-an wax ma ku jiro nebigu war u sheega nimankaa siduu hadda isagu soo sheego oo kale yidhi nacam buu oranahaya nebigu wax ma ku jiro calaa qowlayni laba qowl bay ahlulcilmigu leeyihi masaladan waa masalo lagu soo meri cawilsa la socsada dabab sheekh islaamka u baraarujiyay jazaa allahu khayr axaduhuma labada qowl midkood waxaa weeye ana nasraaniya midka gaalka ah wabna abi sarxi imaam sarxi markii dambe saxaabigu waa toobad keenay iftarayaa way been abuurteen daalika hawshaa way been abuurteen kullahu dhammaantiisu kullu hawshaa been ayagu dhammaanteed ah, ibn abi sarxi ana nasraaniya ibn abi sarxi iftarayaa daalika kullahu kullahu way been abuurteen hawl ayagu been abuurteen wey waxaana kama jirin qisadaa wa annahu nabigu calayh salaatu wasalaam lam yasdur kama soo fulin minhu ama wa anahu amar iyo shacniga lam yasdur kama soo fulin oo kama imaanin minhu nabiga kama imaanin iqraarun qirtaan uu ku sugayo calaa kitaabati ayri ma shay ayrkiisa inay qoraan qaalahu nebigu yidhi aslan gebi ahaanbu wuxuu yidhi waxaan ahayn inay qoraan aslan nebi kama soo fulin saasaa la yidhi wa inamaa in kala maana humaa labadoodu iftaraya way been abuurteen daalika hawshaa ayada way been abuurteen liyunafiruu say uga didiyaa liyunafiru hadda jamc baa laga dhiga laba nin baa laga soo hadlaya hadana hadda damiir jamca liyaftara lama ohan liyunafira lama ohan liyunafiru labadooda say unbay uga didiyaan annaasa dadka say uga didiyaan canhu can nebiy say dadka uga didiyaan ninka say dadka uga didiyaan ayagaa been abuurtay shaydaan baa u waxyooday waxaa weye awjahal baa u sheegay shayaaiin baa macnaha ushaad balaaya hawlay u sheegtay hawlka qowlkaa culum baa qabta hawshu waxay dhaheen asal waa been waxna kama jiraan nebiguna wax uma sheego walqowl aani qowlka labaad ana nabiya sal nabig ilah qaala lahu shayan wax waa ku yii wax waa u sheeg laakiin wax laysii badbadiyo nabi ala sla qaala lahu shayan buu ku yii fayaquulu lahu wuxuu ku odhanaaye wayumli calayhi fayaquulu lahu waxbuu odhanayey wayumli calayhi waana u yeerinahayow fayaquulu lahu waxbuu nabigu u sheegaayo wayumli calayhi waana u yeerinahayow samiican basiiran buu waa kaa wax loo yeerinayo samiican basiiran baa loo yeerinahayo fayaktubu markaasu wuxuu qorahaya samiican caliiman buu qorahaya meeshii basiirka ayuu caliiman qorahaya fayaquulu low nabigu ala wuxuu ku odhanaya dachu sidiisa u daa samiic calima soomaada qorin dachu sidiisa u daawo liannahu maxaa dhacay labaduba min allahi casa wajal ay ka yimaan sigood u daawo wa naxwa daalika howlo noocaas oo kale ah oo marar dhacay buu nebigu ala sl sameeyey hawshay marka iskala boodboodo shaydan waxyuudo wayakuunu wuxuu ahaanaya marka hadday saa tahay wayakuunu wuxuu ahaanaya kullu waaxid oo se macnaha maxay tahay wey marka samiican basiiran iyo samiican caliiman maxay kala yihiin buu rasheekh sam timi hadda in kuu sheego maxay ku kala yihiin maxay kala duwan yihin wayakuunu waxaana kul min alxarfayn labada xaraf labada xarfadda waxaa laga wadaa basiiran iyo caliiman baa laga wadaa liannu qiraa'aadka waxaa loo yaqaana waa taqaanaan xaraf baa la isticmaalaa xarafkana lagama wado fa iyo waaw iyo cayn lagama wado kelimad dhan baa laga wadaa mararka qaarkood kelimad dhan baa laga wadaa marna xaraf keligiisa waa noqon kartaa oo fa lagu bedelo waaw lagu bedelo cayn lagu bedelo weliba xuruufta inta badan isku macnaha laisku bedelo ayaa laga wadaa marka xarafka hadda waxaa laga wadaa basiiran iyo caliiman baa laga wadaa isimka asaga ayaa xaraf la dhahayo yakunu kul waaxid min axarfayni qad nazla mid soo degay buu ahaanaya fayaqul labadu waa soo degay labaduba nebiga waa lagu soo dejiyey ninkaanu laakiin war ma hayo xog ma hayo nebigana waxba weydiinin hawshu dhowr jeer intuu qoray ayuu la booday fayaquulu lahu nebigu wuxuu ku ohanaya uktub kada saa u qor wa in shita haddaad doonto kada haddaad doontana saa qor fakulu sawaabun mid kasta sawaab weeye waa khayr weeye khaطcana maana qor baa la ohanaya waqad jaa waa yimid weliba musaraxan iyadoo cad hawsha iyadoo cad inuu nebigu saa yidhi can nabi s nabig ka timid iyadoo iska cad anahu qaala inuu nebigu alay sl anahu nebigu qaala inuu yidhi unzila waa la soo dejiyey alqur'aanu qur waa la soo dejiyey calaa sabcata axrufin toddoba xaraf baa lagu soo dejiyey calaa sabcata axrufin toddoba xaraf ayaa lagu soo dejiyey kulluhaa xuruufta iyada toddobada shaafin mid ku caafinaayo shaafin oo mid ku caafinaayo wax dhibana male shaafin waa midku caafinaya caafimaad iyo khayro wey waswaas ma jiro kaafin waana kugu filan yahay wey akhrido oo salaada ku tukato oo ilaahay ku caabudo waa kugu filan yahay kaafin shaafin waana ku caafimaad iyo barwaaqo weeye waana kugu filan yahay in qulta haddaad tiraahdo ad akhrido casiizun xakiim haddaad akhrido aw kafuurun raxiim aad akhrido fahuwa kadalika hawsha waa saas wey wax dhiba male labadu waa isla mid kadalika maa lam takhtam intaadan ku khatiminin aayata raxmatin aayadan raxma intaadan ku khatimin bicadaabin cadaab aadan ku dhammaystirin aayad raxmad ka soo hadlaysay oo muuminiin ka soo hadlaysay oo janno inay leeyihiin aad ka hadlaysay haddaad tiraad saad muuminiin uga soo hadlayso walahum cadaabun aliim inaad tira walciyaadu bilaah mamnuuc lama ogolo taa ayadaa qur-aan soo degin kuna imaaminu mana dhacayso aw aayata cadaabin aayad cadaab ku gebagabayso biraxmatin raxmad inaad ku gebagabayso sidii firxoon iyo awjahl iyo shaadiin looga soo hadlaayay walahum ljanna inaad tidhaahdana ma dhacayso weeye walciyaadu billah taana ma dhacayso wey ama inaad tidhahda kafuuru raxiim casiizu raxiim samiicu basiir inaad tidhaahdo way dhacdaa waana shaafin waana kaafin wax dhibana marwo taasaa laga hadlaya taa iyada xadiisyadu waa mutawaatir fi saxiixayn wa sunan wagayri mutawaatir hawshaa inay dhacayso oo casiizun xakiim iyo kafuur raxiim la isku bedeli karo aayaad qiraa'aad saasun ay buux yihiin wax dhiba male mutawaatir aaadii bu shekh aadiita tadulu kutusaysa al ana min aruui calى ana min axuruufi xuruufta asabcati tobadahay allatii taasoo nazla calayha quraan quraanku ku soo degay an tukhtama in lagu gebagabeeyo alaayat alwaaxidata aayadda keligeeda biciddati asmaain ciddo tiro oo asmaa biciddati asmaa'in min asmaa illaahi tacaala calaa sabiili badeli qaab badelana loogu keeno taa xadiista kutusaysa waa ciiddaasay ka badan tahay ciidaasay ka banta an kawaw yukhayaru waxaa la door gelinahaya alqaari'u qofka qaariga waxaa la door gelinahaya fi qiraa'ati akrinta biayiha shaa midu doon akri baa laleeyahay ama afuuru raxiim akri ama casiizun xakiim akri ama samiicun basiir akri ama caliimun samiicun caliim akri waa lagu dooran gelin way adig kuu taala wax dhibana male qiraa'aadkii xadiisa ku timidna mutawaatir wax dhibana male fakaana nabiyu sal la sl nabig ilahi wuxuu yukhayirhu kaatibka u door gelin jira an yaktuba inuu qoro maa shaaa wuxuu doono oo min tilka xuruuf xuruufta miduu doono inuu qoro nabigu doorgelin jiray asagana meesha shaydaan baa ugu soo dhuuntay wa rubbama waxaa la arkaa qara'ahaa inuu nebigu akriyo qara'aha nebi nebigu inuu akriyo bixarfin xarf iyo qiraa'e inuu akriyo fayaquulu lahu inuu ku yidhaahdo kii ku yidhaahdo waxyiga qoraaye aw kada wa kada ma mise waa saas inuu ku yidhahdo aw kada wa kada ma saasa nebigu markuu qiraa'e akriyo ayuu wuxuu odhanayay nebi maxamedow ow kada wa kada masaasay saasa xusa u dhahaya likarati maa samicahu wuxuu maqlay minhu nebiga uu ka maqlay yukhajiru asagoo dooran gelinahaya bixarfayni laba xarf isagoo dooran gelinahaya maxay ka mid aha adugu qof haddaad la joogto waxaad faxantaa dhaqankiisa dharka uu jecel yahay labiska uu jecel yahay cuntada uu jecel yahay hawliso dhan baad fahmaysaa nimankaanu maadaama nebiga ay la joogeen dhaqankiisa ay fahmayeen wax u qorahayeen waxay fahmayaan waxaybay qiraacadu qaabka ay u socoto aayadda meeshay ku dhammaan doonto jannay ka soo hadashay janna inuu gebagabayn doono naar bay ka soo hadashay naar inuu gebagabayn doono mu'miniin bay ka soo hadashay in janna inuu gebagabayn doono ilaahay baa laga soo hadlay ismi alle inuu gebagabayn doono hawshaasay xoogaa fahmeen nimanku nima carbeed hawshaa markay fahmeen ayay waxay leeyiin markuu nebigu si akriyo ayay waxay leeyiin nebi maxamedow saana ka waran markaasuu leeyahay labaduba waa sugan yihin wax dhiba maro labaduba waaubamaa qara'aha annabi sal bxaafin fayaquulu lahu aw kada wa kada likarati ma shay badnaashadiisa samicahu uu maqlay minhu nebiga uu ka maqlay nebigoo yukhayar dood gelinahaya dadka bixarfayni laba xaraf midku dooru doori akhriaayo fayaquulu lahu nebigu alay sl wuxuu ku odhanaya nacam kilaahumaa sawa labada waa isla mid haddii saa la akrina waa sax haddii saa la akrina waa sax aayata maxaa dhacay ana aayata naزlat bxarfayni macan labada xarfa kusoo degto waa mutawaatir labada laba xarfa kusoo degto fayaqiru nabigu ku sugaaye calaa dalika hawshaas ku sugaaya labadaba in la qoro oo la akriyo inuu nabigu ku sugaayo uma intaas ka bacdi in allaha alle nasakha waa nasakho waa tirtiray bacda tilka axuruufi xuruufta iya qira'aadka qaybo ka mida alla waa tirtiray in dad qur-aanka barteen qira'aadka u sahlanaadeen qaybo ka mid alla waa tirtiray wey lamaa kaana markuu ahaa weeye jibriilu malaku jibriil yucaaridu kii bandhiga annabiy sal nabig ilahi u bandhigahaye bilqur'aani qur-aanku u bandhigahaye weeye fii kulli ramadaan ramadaan kasta bil kastoo ramadaan ayuu qur-aanka la daraasaya nebiga u bandhigahaye wey xuruuf marka qaybo ka mida waa la tirtiray waa la nasakhay marka shareecada la fahmay qur-aanka la fahmay xufaaddu ay bateen qaybo kamida waa la nasakhay wa kaanad waxay ahayd alcardatu alakhiiratu weeye bandhigii ugu dambeeyey calaa xarfi zayd ibnu haabit bu zayd ibnu haabit qiraa'adu akrin jiray alladii qiraa'adaasi xarafkaasoo yaqra oo akriyo xarafkaasoo yaqrau akriyo bihi asagaba annaasu dadku ay akrineen alyowma maanta qiraa'ada maanta baan akrisanayno taasay midii ugu dambaysay oo lagu sugay wey wahuwa ladi kii weeye xarafka asaga wahuwa ladi wahuwa xarafka waxa wey aladi kii jamca uu ku jamciyo ku gulmiyey cumaan radia allahu canhu iyo wsaxaabatu saxaabadoo la socdaba calayhi dusha ay ku kulmiyeen annaasa dadka ay ku kulmiyen cusmaan iyo saxaabo isku duuban ijmaacu saxaaba xarafkan hadda annagoo aan akrinayno iyo qiraa'aadkan akrinayno ayay dadka ku jamciyeen oo muttafaqu caleyh la isku waafaqo taasaa marka waa laakiin baa u dambaysay laakiin qaybo ka mida waa la nasakhay markii dambow qisada marka wejiga ugu xooga badan waa kan weyla fahmanafahm qisadan iyo hawshaan waxaa ugu fiican waa wejigan asagaa waana wejigu ka dhigi doona shekh islaam taymi ka bilaabata wayakuunu kulu waaxidin min alxarfayni wajhi buu ka tirin doonaa laakiin dadka qaar baa ku qaldamay waa ina hawsha la socotaan meesha waa ina calaamadsataan wajhuawal waa ina meesha ku qorataan wajhuawal meesha waa inaad ku qorataan waruya waa la wariyey iiha isadan waaa le wajhun aakharu baa la wariyey halkana wajhu aaniya wey la soco agu aldami waruya fiiha wajhun aakharu wejhi kale qisadan la wariyey wey anahu nabigu kaana wuxuu ahaa anahu nabigu kaana wuxuu aha mid yidhaahda ama anahu kaana yaquulu linabiyi anahu asagu kaana wuxuu ahaa mid yihah yaquulu nabiya ku yidhaahdo aktuma waxaan qora anahu kaatibku anahu kaatibku kaana wuxuu ahaa ibn abi sarx iyo masaajid wax laga hadlay la soco qisada halkaas ku socotahay ama ibn abi sarxba iska dheh anahu kaana waxaa mid yahay yaquulu yalinabiy wuxuu ku ohan jira aktuma waxaan qoraa taclamuuna miyaan qoraa mise tafcaluuna miyaan qoraa nebi maxamedow aayadda ma taclamuuna maan qoraa mise tafcaluuna maan qora saasuu ohan jira fayaquul wuxuu ohan jiray nebigu fayaquulu lahu wuxuu ku ohan jiray uktub aya daalika shita midda aad rabta qorwey tan waa daciifo midaan ayada xagga sanad ahaan waa daciif weye midaan ayada agga waa daciif weye xagga sanad ahaan midaan ayada waa daciif jiddan ayb taas hore wejigaa hore mutawaatikaa saxiixa wejigaa hore ayaa xoog badan saasuu nabig ku ohan jira fayuwafiqhu llahu alla waafajin jira fayuwafiqhu llahu alla waafaji labadan midkaasta qor markii lagu yihaahdo fayuwafiquhu llahu alla waa waafajinin jiray lisawaabi min daalika midda sawaabka oo saxda ayaa alla waafajin jiray taclamuuna buu qor jiray ama tafcaluuna oo ah alla jecel yahay oo sawaabka ah ile aad ku shaqaynaysa rabbi baa iskale tafcaluuna qor lagu odhanhayaa taclamuuna qor baa lagu odhanhaya midda alla jecel yahay ayaa la waafajinaya fayaktubu wuxuu qori jiray axaba alxarfayni axab midka lagu kalgacayd badan yahay alxarfayni labada xaraf labada qiraac wey wa laga hadlaaye ilallahi alle in kaana hadduu yahay waa in kaana hadduu yahay kilaahuma labaduba munazalan mid la soo dejiyo labaduba haddii yahay labaduba in ilaahay soo dejiyey midka loogu sii kalgacayd badan yahay ayaa alle ku hanuuninaya lagu liinayso qoraya waa haddii labada munazal yihiin la soco aw yaktubu wuxuu qorhayaa maa anzalahu allahu alle wuxuu soo dejiyey faqad wey oo kaliya haddii labada xaraf mid ka ilaahay keliguu soo dejiyey tafcaluuna tusaalaan alla uu soo dejiyey ama tacmaluuna alla uu soo dejiyey mid kalena alla uusan soo dejinin soo dejiyey nabiguna uu ku yidhi uktub ay daalika shayka lagu yidhi waxaa lagu hanuuninaya oo waafajinahayaa midka la soo dejiyey mid kale oo laga leexinayo lanna maxaa dhacay qur'aanka oo maxfuud wey qur-aanka oo maxfuud oo la ilaalinaya sida shekh islam kule ku wajahayaan laakiin isada qaabka wejiga noocaas waa daciif wa kaana wuxuu hada takyiiru doorigelintan waxay ku yidhi nabi sal nabi ilahi waxay ka ahay wuxuu nabigu saa u samaynaya wuxuu u samaynaya wa kaana hada takyiiru min anabiy tawsicatan waasicin bay ahayd fi lmunazali qur-aanka maxaa l lasoo dejiyey fi lmunazali qur la soo dejiyey macnaha fududayn dadka loo fududaynao loo waasicinaayo qiraa'aduu raba qofku ha akriyo miduu rabaa akriyo fi lmunazal kaanat waxay ahayd hada takyiiru min anabiy sal tawsicatan fi lmunazala saasa noo qoran fi lmunazala macnaha midka la soo dejiyey waasixda u waasixinahayo u ballaarinhayo sidoo kale waa iqatanku kalsooni weeye filaahi alle uu ku kalsoon yahay bixifdi lqur'aani qur alla xifdinaayo qur'aankan tafcaluuna iyo taclamuuna midii la qoraayo ilaahay baa xifdinaya taasaana la qorayo midda kalena lama qorayo nebi kalsoonidaasu qabaa wey marka hawl kalsooni buu qabaa wa cilman ogaansho nebigu og yahay yaqiin uu ka og yahay biannahu kaatibku laa yaktubu ma qorhayo ilaa maa anzala alla wuxuu soo dejiyey mooye wax kalena ma qorhayo meeqa ciladood isugu kaataba dhigay marka koobaad inuu yahay dadka inuu waasiciyo inuu alle ku kalsoon yahay iqatan filaahi bixifdi quraan dadka inuusan midkan kaatibka uusan qoray waxaan alla soo dejin meeqa ciladood nebigu caalim wey hawshaas dhan bu ogyahay walaysa haadaa hawshaana maaha buu ku yidhi bimunkarin mid lagu inkiraayo fii kitaabin kitaab lagu inkiri mahayo tawala allaahu alla uu tawaliyey oo maamulay oo agaasimay xifdahu xifdidiisa alla uu agaasimay oo tawaliyo gacanta ku qabtay kitaab alla uu agaasimay oo tawaliyo gacanta ku qabtay waxaa weeye qof wax qoraya waxba kama bedelahayo sidaa daraaddeed hadda maanta maa la isku dayo maanta maa la isku dayo musxaf wax lagaba bedelay oo xuruuf ugu daydama gaalada xataa isku daymayaan gaalada laakiin waxay leeyihin intaan soo aruurino yaan gubaynaa war guridda iska daaya cali isku daya hal xarf inaad ku dartaan maxaa dhacay allah ilaalsanahayo allah dhowranahayo taag wadamina alla uu damaano qaaday annahu amar iyo shaniga laa yatiihi imaan maayo ama annahu qur'aanka laa yatiihi imaan maayo wadamina uu damaano qaaday oo kafaalo qaaday annahu amar iyo shaniga laa yatiihi qur-aanka imaan maayo albailu baail iyo xusacbalaad imaan maayo iyo been min bayni yadayi hortiisa weeye walaa min khalfi gadaashiisana imaan mahayo weye kalfigii min bayni yadayi min khalfi oo kelima hadalka isaga dhamaystiro muhimaduna maxay tahay qur'aankan hortiisa iyo gadaashiisa mar hore iyo mar damba midna waktigii nebigu joogay iyo hadda uu joogno midna iyo mustaqbalka soo socda baatil ma imaanaya lamana keeni karo lagumana darsan karo mana dhacayso taa waa wejigii labaad waa dhammaaday waana daciifana wejiga isaga wejiga saddexaad wadakara waa sheegay bacduhum culammada qaarkood waxay sheegeen wajhan aalita weji saddexaad bay sheegeen labadii wejiyo hore waan kuusoo sheegay la soco annahu nabigu calayh salaatu wasalaam rubamaa waxaa ama anahu amar shaahid rubamaa waxaa la arkaa kaana inuu ahaa nabigu calayh salaatu wasalaam kaana inuu ahaa yasrif min anabi aayatan cafwa ninkii baa laga annahu inuu ahaa kaatibku annahu kaatibku rubamaa waxaa la arkaa kaana inuu ahaa yasmacu mid maqlahayo min anabiy sal nabig ilahi wuxuu ka maqlahay aayatan aayad buu ka maqlahayey bay xataa lam yabqa intuusan ka harin minhaa aayad uusan ka harin ilaa kelimatun aw kelimatayn hal kelima markay aayadda ka harto ama laba kelima ka harto oo maxaa ka haray samiicun basiirun waa laba kelimo ama hal kelimaad baa ka hartoo taclamuuna baa tusaalaan ka hartay markay intaa ka haraan buu fayastadilu wuxuu u daliilsanaya oo fahmaya bimaa qara'a wuxuu aqriyey bimaa qara'a wuxuu aqriyey minhaa ayada uu soo aqriyay wuxuu ka daliilsanaya calaa baaqiiha inta hartay warkaa waynaad fahamteen haddaa inta hore fahamteen intaan waad fahmeen maxay tahay aayadda markii la soo aqriyey ayuu wuxuu fahmayaa gabagabadu meesha u biya dhacayso suuratu nisaa baad aqriyaysaa maxaa ku badan magac alle inay ku gabagabowda alaysa kadalika samiican basiira casiizan xakiima afuuran raxiima magac alle inay ku gabagabowda badan marka markii lasoo ariyay aayaddii lasoo akriyay ayuu fayastadil wuxuu fahmahayaa intii hore lasoo akriya wuxuu ka daliisana fahmaya inay ku dhammaan doonto xaraf noocaasa ama laba xaraf noocaasa kabacdi l nebi maxamed soo saas ma aha saa laleeyahy qor sax weeye tiiba hawshaasuu samaynayo fayastadilu wuxuu daliisanaye bimaa qara wuxuu aqriyo minhaa aayaddii ka mida ama suuraddii ka mida minhaa aayadda ila minhaa aayad laga soo hadlaye calaa baaqiha baaqi aaya ayuu daliisanaya kamaa yafcalu siduu sameeyo alfainu qofka maxaa la yidhaahdaa fiidhomo alfain qofka fiidhoon annabiid qofka soo jeeda oo baraarugsan oo la gaari karin alfain waa qofka aan la degi karin oo la gaari karin oo waxba lagu samayn karin markaad qajaf ka siiso maaa ku dhahayo waryaa xageed u socotee waa fahmayna meeshaad u socotee oy hajamayna dhimo ha dhimane istaag ah, dayib ina gaada ku nool ayaa waxaa gaaday ina gaada ku nool bay dheheen soomaalidu mid asagu gaatinta ku nool ayaa waxaa gaaday mid gaatin ku nool hadda laba gaatin ku nool miyaa waxaad qaadi kartaa markuu gacanta qaaday buu asna maxaa leeyahay gacanta qaaday hadda kan waa is ilaali buu marka ina gaada ku nool ayaa wuxuu gaaday ina gaada ku nool marka fayastadilu bimaa qara'a minhaa calaa baaqiha kamaa yafcaluhu siduu sameeya alfatin qofka dekiga oo fiidhoon siduu sameeyo alfatinu addekiyu ee caqliga badan oo maskaxda badan alfatinu qofka nebiha oo soo jeeda oo fiidhoon addekiyu oo caqliga badan oo maskaxda badan siduu sameeyo ayuu samaynahayo fayaktubuhu wuu qoraayey uma ku akrinaya ku dul akrinaya cala nebiy nebigu ku dul akrinaya intuu qoro ayuu nebiga ku dul akrinaya fayaquulu wuxuu ohanaya nebigu calayh isalaatu wasalaam kadalika sidaasa unzila lagu soo dejiyo kadalika unzila sidaasa laga soo dejiyo waa sax horow soco kama tafaqa siday u dhacday kama tafaqa siday u waafaqda u dhacday tusaale marka hore sheekh inuu kuu keeno dad saxaaba oo saasoo kale inta qur-aan la akhriyey ayay waxay la cajabeen ayay gabagabada ku dhawaaqeen markaasaa leeyahy sidaasayba kusoo degtayba waa sidaba hala qoro sidaasay kusoo degtay marka maxaa ka mida ah? kama tafaqa milu dalika ila cumar ibn khaaab weeye fii qowlihi tacaala fatabaaraka allahu axsan lkhaaliqiin markii suuraddii la akhriyey ayuu cumar yaabay meesha wax ku jira markaasuu yidhi fatabaaraka allahu axsan lkhaaliqiin markaasaa le waa iyada lafteeda saasay kusoo degtay cumar marka wuxuu dhihi jira rabbi subxaanah wa tacaala ayaan ku waafaqay lisaankayga alle qowlka ilahay ku dareeriyo ilahay baan waafajiyo sidii ilaahay rabay iyo sidii soo dhabaysay ayaa alle i waafajiyo cumar la soco wa haada darsu sheekhu cumar markii la yidhi aayaad baad alla ku waafaqday muusan sanka ma taagin oo balaayo iskama dhigin mana ridoonin laakiin iimaan iyo taqwo iyo tawaaduc u siyaasiy iyo inuu janno asagoo adduunkuna loogu bishaaray laakiin murtadiin iyo shayaatiin waxba intay ismoodeen bay waxay dhaheen saunzilu milamaa anzala bay dhaheen markaasay kadibna diinta ka baxeen hada huwa darsu sheekhu hada huwa alfarqu bayna awliyaa illaahi waa hayaain weysa marka u dhexeeyo cumar hawshuu ku farxay iimaan bay u siyaadisay taqwa u siyaadisay rabbiguu isu dhiibay wy janna loogu bashaareeya isagoo adduun ku noolo amiirulmuminiin buu ku noqday radia canhu ba saacad buu kuwaasuna maxay sameeyeen intay ridoobeen ayay waxaa weye marka xataa la aasay ayaa la xabaari waayey oo bannaanka usoo tuurtay ciiddu lianna ciiddan ilaahay baa iskale ambiyada ciddii cayda way soo tuuraysaa way shaqaynaysaa dagaal kugula jirtaa way kala tuuraysaa marka ciidda ilaahay ay dagaal galeen qaal sheekh islaam muxuu yidhi raximah tal wuxuu walqowlu lawalu qowlka koobaad ashbahu alaqwaal isagaa ugu shabihid badan waa xaqa iyo sawaabka ul ashbah isagaa shabiih al hadda markii saa u fiiriso aqwaasha la sheegayo qowlahiisoo namuus calaa qowlahiisoo namuus oo odhan qowlku ugu horeeyey oo ahaa axaduhumaa waxaa weeye ana nasraaniya ibn abi iftaraya taasaad moodaysaa wey walaysa bisaxiixu hadalkan asagaana qaala shaykhulislaam waxaa iska leh albacdi baa iska leh laso alxambali baa iska leh sheekhu hadda hadalkiis ma aha asaga markuu dhameeyey masalada markuu dhameeyey saaxib mukhtasarka ayaa wuxuu yihi qaala shaykhulislaam waalqowl awalu ashbahu laqwaal mukhtasarka saaxib mukhtasarka iskale bacdi baa iskale hadalka la soco maxamed macali baa iskale laakiin sida saxiixa waxaa weeye aqwaasha ma ahana waa awjuuda wuxuu sheeku kala rajaxayo qowlka labaad qowlka labaad alqowl الثaani soo saddex waji buu leeyahy maanaan dhihin ma wada soconaa ar ma wada socnaa ya jamaaca qowlka koobaad oo wa yakuunu kulu waaxid min alxarfayn qad nazla fayaquulu lahu uktub ilaa aakhirkaa laga gaaro wejigaa asaga way midkuu rajaxaya sheekhu midkaa asaga midka rajaxaya sheekhu oo saxiixa marka saaxib mukhtasarku waxaa laga inuu weji ka cabiro aqwaal laakiin haddii laga cabiro waxay noqonaysaa laba qowlba masalada ku jirta qowlkii koowaad waa la sheegay waa baatil baa la yidhi qowlkii labaad baa saddex weji yeeshay wejiga ugu horeeyaa sawaaba weeye kaasuu marka qowlka laga hadlay sawa inuu fahantaa sawa inuu fahantaa alxadiisu caashir war halkaa ma iska jooga ha mise waa yari mid kale xadiisu caashir waa yaryahay alxadiisu caashir xadiisu qaynateen weeye labadii fanaan labadii fanaanad labadii gabdhooda fanaaniinta ahaa <clears throat> weeye alayn alayn waxaa weeye aladii yuarir sawta qofka sawtkiisa jejabiya oo jiijiida alayn waxaa weeye qofka macaanibd dayn kule waad ogtii maanibd gule midka hadda laga hadlay alkayna aa laga hadlaayo fanaanadu aladii yuaribu sawtahu qofka sawtkiisa jiijiida oo jejabiya oo lexleexiya oo qalqalooxiya dee waa taqaanaa kuwa haysa si codka u jiijiida noocaas w fanaaniinta laga hadlaayo allatayni labadaasoo labadaas fanaanado kaanata ahaway tuqaniyaani kuwa ku heesa bihijaai nabi sal nabiga caysay ku heesi jireen wey sal allahu ala sl nabiga al caysay ku heesi jireen ta loo keeno oo heesa loo soo alifo ayaa la ohan jira qaada kase qaadi jiren kabanka waxaa iskale hebel laxnigana waxaa saaray hebel codkana waxaa iskale hebel mirahana waxaa iskale hebel maqal jirta soomaalida tii ayada ahayd wey ta loo soo dhiibo la soo abaabulo ayaa loo soo dhiibi jiray ti ayad ahay ayaa iskale bay samayn jireen sidoo kale labadaas waxaa la mid ahaa wa mawlaatu ayaana haweeney mawlaad ah oo ree bani haashim usugnaatay ree bani haashim in la yidhaha camr ibnu haashim ayaa lahaan jira wey ibnu hishaam camr ah, ibnu hishaam la yihahdo oo ree bani cabdilmualiba ah ayaa lahaan jiray magaceedana saaraa la ohan jira wey ayaduna maxay samayn jirtay ayadu ma heesi jirin laakiin nebiga way caali jirtay way tacanin jirtay cadaawad badan bay ahayn jirtay way caali jirtay way ku fadhi kuduriri jirtay hawle ayuna samayn jirtay lakin ayadu fanaanad ma ahayn wadaalika hawshaasuna waxay ahayd qisada labadan dumarka iyo haweenaydanba wadaalika hawshaa iyada qisadan labadan dumarka ay ku saabsan fanaaniinta mawlaad bani haashimba mashhuurun waa mid caan baxday mustafiidun way daaday way baahday way fiday cinda ahli siyari dadka siirada wax ka qora oo culammaa siyar la yihaahdo waaqidi ka mid yahay musa ibn cuqba uu ka mid yahay ibn sacd uu ka mid yahay caskari uu ka mid yahay alubow uu ka mid yahay cabdullahi ibn xasmi uu ka mid yahay culamaa u siyar wax ka qoro waxaa weeye waa la yaqaana waa mashhuur wey hawsha ahlusiyarka waa mashhuur wey amara wuu amray fa amara rasul lah sal l ala wuxuu amray biqatli qaynatayni labadii fanaan in la dilo ayuu amray wey oo ibn akhtar u sugnaaday ibn akhtar ninkaa la ohan jira u sugnaaday ku heesi jiro ku luuqayn jiray bihijaai rasuulilah hijaaiisa caydsa ku heesi jiro ku luuqan jiray faqutilat waa la dilay weeye ixdaahumaa midood waa la dilay waa laga gaarsiiye rag baa ka gaarsiiyey wa kaminat ihtafad wasatarad way qarsootay alukhraa tii kale xata stumina intii amni loo qaaday laha ayada amni loo dalbay nebi maxamed baa loo tegay waa laga baryey waa laga tuugay waa looga ergeyey amni baa looga qaaday way islaantay hadhowna iyada hoogtay oo bacday ayay timid wey xataa stumina laha amni loo dalbay amni loo qaaday dakarow hawshan waxaa sheegay maxamed ibnu caaid baa sheego maxamed ibnu caaid ayaa sheegay kitaabkiisa maqaasiga ayuu ku sheego waa ibnu isxaaq maxamed ibnu isxaaq baa asna sheego wey waa cabdulahi ibn xasm ayaa kitaabkiisa siyarka asaguna ku sheegow hawshaan hawl marka qise mashhuura oo la yaqaano culammadu ay sheegeen weeye waqiila waxaa la yidhi kaanad waxay ahayd alqaynataani labada fanaanad oo ibn aktar us aktar u imaan ibn aktar waxa ku dhacay gaari doonaa labadaas fanaanad ibn aktar u bay ahaayeen waqiila waxaa l kaanat alqaynataani waa ibn aktar bay u sugnaadeen faamara rasul lah sal sl wuxuu amray biqatlihimaa macahu asaga iyo labadoo labadooda halisa dilaale sayidka iyo labadiisa addoonba iyo labadiisa fanaanad ba hala dilaa beerkaa lagu dhuftaa wa xadiiuhuma xadiidka labadan fanaanad xadiiuhuma xadiidka labadan fanaanad iyo ibn akhtaloo la socda mimaa shay inuu ka mid ittafaqa isku waafaqeen calayhi dushiisa culamaau siyar culammada siirada wey wasafaada baahay oo fiday oo daaday oo u daaday u fiday wey wejhu dalaalati wejiga dalaaladuna waxaa weeye ana tacamuda in loo qasto ana tacamud in loo aado loo qasdo hadda sheekh waa inuu ku haweenkan waa haweeney weliba waa addoon baytulahi xaraam bay joogaan maxay sameeyeen qori may qaadin xabad ma ay ridin wax kaloo sameeyeen ma jiro way caytameen hees bay qaadeen gaalnimadooda looma dilahayo ridana looma dilahayo weliba dumarka gaalada waxaa muttafaqa calayda ah inaan laynin baa muttafaqo dumarka gaalada oo iska jooga lama dilo muttafaq ijmac muslimiin ijmac shasan ijmac soo qoray dumarkaan marka maxay galabsadin ayagoo addoona weliba haddana ku darso addoon waa laleeyahay weliba waa lagu dirqina waa lagu qasbay heesta inta loo keenaa laleeyahy iyo gabaga qaado oo maxaa ku luuqeya la odhanaya istikhyaar ma ayna xataa istikhyaar iyo jahli iyo ta'wiil iyo midna waxba ma jiraan sheekh masha wax soconahaya nebi maxamed agtiisa hawshaan ma jirto ayib culamaa jahli ayaa meel la geelalaya wwajhu dalaalati marka haddu kuu sheegay u fiirsaad wajhu dalaalati waa ana tacamuda in loo qasdo oo la doono qatla imra'atin haweeney in la doono in la dilo limujarad kufri asliyi gaalnimo asliga inay tahay kowna inay kaafiro tahay mujarad kufri asli inay tahay haweenay gaal in loo dilo laa yajuusu ma banaana bilijmac ijmac muslimiin ma banaano inaad tirahda haweeney waxaan haweeney maxaa dishaa lagu saa tiri waa gaal ma banaana biijmac muslimiin waa in wax lagu dilo ay la timaado wax lagu dilo maxaa ka mid a sida hadda imaan doonta inay cay la timaado nebiga cayo shareecada inay cayo kitaabkanaga inay dhibaato ku samayso inay qof disho oo qof loo dilahayo in ay samayso eh, qof ay sixirto tusaalahaanka in wax lagu dilo inay dagaalamto inay dagaalamto xabadda inay dilo hadday xabadda riddo kamaa yuqaatil rijaal in la dilaayo itifaaq iyada waa ijmac muslimiin imaam shaafici wuxuu leeyahay maadaama dumar ay tahay lugtaan ka tooganayna gacanta qoriga ay ku wadataan ku dhufanayna inta ka shiishno markay hoogaa ba ay tiraado qoriga ay tuurto ayaan inta qoriga ka qaadano yaan meel ayadan addoonsanayna kaxaysanayna laakiin beerka ku dhufan mayno madaxana ku dhufan mayno laakiin culimmadu waxay leeyihiin annagu beerkaan ku dhufanayna madaxan gacanna ka toogan mayna lugna ka toogan mayne beerkaan imaamu shaafici ka tooganayna adigu haddaad aragto mid noocaasa ah, aday ku talow almuhim haweenayda waxay gudila hadday timaado hadday tahay wasiir ra-iisul wasaaraha dowladda hadday tahay wasiirka gaashaaniga hadday tahay taliyaha booliska hadday tahay midka sirdoonka waxaasoo dhan doodu kama jirto waa inaad la socoto laakiin kownaha ay tahay kaafirada ay tahay oo weliba asli ah hadday ridowda lagama hadlo hadday hadda kufri asli wuxuu ku leeyay hadday murtada iyana waa la dilayaa abu xaniifa khilaaf ka qaba khilaafkiisuna macno maro almuhim warkaa waad fahanta waqad istafaada way faaftay buu yidhi bidaalika oo haweenay ah kufri asliga inaan lagu dili karin istafaada sunna can rasul sl rsulka ilahi sunnadu way faaftay way baahdow annahu nabigu calayh isalaatu wasalaam nahaa inuu reebay can qatli nisaa'i wasbiyaan haweenka in la dilo iyo carruurta in waa inay markaad gacanta aad ku hayso maqduulu calayh oo dili aad adu gacanta ku hayso laakiin magaalo la weerarayo dhul la weerarayo dagaal socda mise laisweydaarsanaayo maa wax laga hadlayo ina sa fahan faculib waxaa xadiisata bukhaari muslim warinahaya awlciidda ka badan way la socon faculiba waxaa la ogaaday haweenay marka maxaa u qiimatay haweenay haweenaad maxaa dilay faculima waxaa la ogaaday awsgeeliyaadka iyo kansarka ku dhacay waxaa weye corona virus haweenay eeday waxaa weeye ana amrahu nabig amarkiisa biqatli in la dilo haatayni mar'atayn labada haweeney in la dilo uu amray inaba in kale maane kaana wuxuu ahaa liajli hijaa caydi daraaddeed buu ahaa alladii hijaagaasoo kaanat ay ahaayeen tuqaniyaani kuwa ku heesa oo ku luuqeeya bihi asag ku luuqeeyo wey hees bay u dhinteen iyo luuqayn bay u dhinteen wey faman hajaahu qofkii caaya faman hajaahu qofkii caaya nebiga calayh isalaatu wasalaam wasabbahu caayo oo dhaleeceeya wajaba waajib bay noqonaysaa qatluhu in la dilo bikulli xaalin xaalad in la dilo xaalad kaste in la dilo waajib bay noqota w maxaa kuu baxay marka hore xaalad kaste waa lagu dilahaya xaalad kaste waa lagu dilahayaba hadda oon joogno markii nebigu joogay midii imaan doonto walciyaadu bilah xaalad kastay joogaan waa lagu dilahayaa haweeney iyo maxaa la kala qaadi maayo waxaa hadaay tahay inaan baraarujiyo oon soo ilmaamo iljabinta ka hor annagu ma isu iljabin karnaa annagu ma iljabin karnaa ma oran karnaa haddaan rabna nin in la dilo ile nebigu wuxuu yidhi maa kaana yenbagii linabiyin an takuuna khaaliqat acyun annaga ma noo banaanta inaan iljegno wadaada waxay dhaheen maya noo banaano laakiin waxaa weye in la iljebiyo annaga wax noo diidaya ma jirto annaga wax noo diidaya ma jirto annagu waa iljebinaynaa carabkan soo bixinaynaa madaxan gundhinaynaa fartan waxaynaynaa waanu kala tuuraya lannu annagu ambiye ma ahin naxnu lasna ambiya haddaad dhanka ambiyada aad raacdo faraha ka qaado inay wanaagii khayrtahay dhib ay ku banaan tahay lagama hadlayo laakiin ma ii banaan tahay inaan iljebiyo inaad iljebiso h waa banaanta hadal wasaree inaad iljebiso waxaad ku iljebinaysaa hadduu yahay wax mubaaxa ama waajiba oodan adigu tabarwaynin inaad iljebiso ama aadan adiga markaan kugu habo inaad igu iljebiso waa saxiix weye halkaasaan ku joojinayna xadiiska alxadiisu xadi cashar xadiiska koob iyo tobnaad ayaan ku joojinayna hada billahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wcala alihi wasaxbi ajmaciin